قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين rasulah wala ali saxbi ajmaciin bacd mushkilo ma laha casharka hore ninkii ku adkaato saan sheegay waa wadaya hadda baab baa ii haray baabkan kuxiga kan waxaan ujeeda laba baab ii hartay baabkan waa dhamaystiraya hadii ilaha idmo marka idinka waxaa idinka rabaa saas oo kale erayadeed ku adkaada inaad soo muraajacaysiin casharka intaanan bilaabin sidaan oo kale ayaan maarata ayaan sheeg ayaan hadlaynaa ustaad abubakar waxaad weydiisay waxa weeyaan waxa la yihahdo khuyala matri ha ikhtiyaal ya soo ma ahan wa muqaalabatu wa miraan wa ikhtiyaalu wa shaxnaa ikhtiyaal a ah. fakuur ha ikhtiyaal waxa weeyaan waa xaragoosho iyo kibir shaafeertan bay idhaadhihi jireen soomaalida kutubta la baqmi jire shaafeertan ay oran jireen laakiin ikhtiyaalku waxa weeyaan waa atharu tacajub wa takabur aladi yadhar fi tasarufaati linsaan markuu qofka qalbigiisa ku jirto isla weynan isla weynankaasi isla yaabka fal ahaan dhaqanka ka muuqda ha waa atharu tacajub wa takabur aladi fi lqalbi yani afarkiisa ka muuqda ayaa la yidhaahdaa maarata ikhtiyaarka ka inuu xaragoodo o kale laaftuur ka oo kale maalan inuu marada dhulka ku jiido kale inuu ma garanaysaa undu marka maarata dhabarka saas usocdo si waraabi kale waraabi meel ka buuday mafahmaysaa waxaw waa maradun kaaminu fi lqalb waa cudur ku jira qalbiga asalkiisu tacajubka laakiin yani takhayulka iyo ikhtiyaalka waxaa la yidhahdaa alahar aahir min asulukiyaat wataaruf raadka ka muuqanaya dhaqanka sare ayaa la yihahdaa nacam haye yaa masalo kale u baahan ku adkaata soo sax nacam waa ka soconaa soo maa jamaca waxaa ka rabaan soo akri soo maaratay fiiri erayada culus meesha ku adkaata waa soconaya kitaabkan waan socon doonaa insha allahu tacaala wailaa waqtigaan nagu sii dheeranay hadda waa gaban gaban ku jirna insha allah alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli اllah wacala aalihi wa asxaabihi ajmaciina wabacd waxaan ku jirnay kitaabkii xilyatu aalib اlcilmi ayaan ku jirnay waxaan ku jirnay fasalkii at maanta waxaan ka bilaabeynaa asadis asadis wasaabic saabic buu ku dhammaadaa saabic badanaa waa intaan soo marnay oo wax yar weeyaan laakiin fasalka saadis isaguna waa yaryahay waxaan rajeynayaa salaada cishaa intaan la gaarin inaan ka tuuro saadis intaa yartaa insha allahu tacaala xadiiska waa ereyadiisu badan laftigiisa kitaabka asalkiisa waan soo marnay marka oon intiiba ku celin doonaa waxyaalaha qaarkood tarsi u samayn doonaa faslu saadis ataxalli bilcamal waa camalka in laysku qurxiyo yacni ataxalli bilcamal cilm bilaa camali ka shajarati bilaa amar cilmi aan camal lahayn waa geed maaratay aan miro lahayn cilmiga asalka ujeedada laga leeyahy waa in lagu camal falo weeyaan faman kana daa cilmi bilaa camali fahuwa maqduub caleyh kooxda loo caroodo kamid yahay sifaadkii yahuud weeyaan cilmi la yaqaan oon camal oon cilmi la-aanna waa sifaat nasaara waa sifa min sifaat nasaara labada waa madmuum ilah baan ka magangelayna markaan salaada tukanayno xiliyada afartan iyo afraad min calaamaati alcilmi annaafic cilmiga waxtarka ah alcilmu yanqasimu ilaa cilmin naaficin wa cilmin mudir cilmi wax anfaca iyo cilmi wax dhibo u qaybsamaa marka cilmiga naafic ah ee nabigu ilaahay weydiisan jiray sida xadiiska saxiixa allahuma inii as'aluka cilma naafica yuu rajul aleyh isalaatu wasalaam ilaah cilmi waxtar ah ayaan ku weydiisanaynaa marka calaamaduu leeyahay cilmiga naafica ah waxtarku ma garanaysaa calaamadihiisu bu inoo sheegi doonaa wuxuu yihi mualifku raxmat ullaahi calayhi tasaal maca nafsik naftaada waxaad weydiisaa tasaal weydiye maca nafsika naftaada la yani adiga bal naftaada wadahadla yani maslada maslo maarta isxisaab gaar ah kusaabsan qofku looga baahan yahay bal isxisaab iyo waxaad isweydiida naftaada weydiidaa can xadika dheeftaada min calaamaati alcilmi annaafici cilmiga nacfiga lahoo waxtarka leh calaamadihiisa intaad ka haysato sifooyin aad leedahay bal iska weydii maarta cilmiga naafica calaamado leeya lagu garto marka calaamadahaasi yani kala jar intaana waan leeyahay intaana ma lihi intaad leedahana lilah intaana lahayna isku day maarta inaad yeelatid calaamadu leeyahy marka cilmiga naafica waa ko wahiya iyaduna baan tirinayna waa ko alcamalu bihi waa cilmiga in lagu dhaqmo in cilmiga lagu dhaqmo in badan baan kasoo soo hadalnay baabyaal baan baabyaal uga soo hadalnay said baan uga hadalnay cilmiga lagu dhaqmo waaad haddaad u baahato cilmigaas kutub badan baa laga qoray oo sheikhu qaarkood waa tilmaami do laakiin kutubta hadda uu fiican oo waqtigaan dhow la qoray oo soo aruuriyay masaail fara badan kitaab oo la yiraahdo ma garanaysaa hamarat اlcilmi wاlcamal ah, saas la yihahdo ma hamarat اlcilmi wاlcamal waxaa alifay sheekh anaga sheekh cabdurazaq eh, ibn cabdilmuxsin cabaad oo ka ah maaratay ragga culimada maka madiina maaratay xaramka ah, ka akriya jaamacada islaamiyana wuuu ka yahay wuxuu ka yahay doctor wax ka dhiga weyaan aada u fiican garanaysaa Eh, kitaabkaas marka cilmi wax badan ba kusoo arooriyey hamarat lcilmi walcamali ah, riwaaya mararka qaarkoodna alcilmi walcamal bay ku qoraan lakin waxa wey hamarat lcilmi walcamal sheekh cabdurazaq ibn cabdilmuxsin cabaad cabaadi eh, doctoorka maaragtay eh, masha allah nin ilahay cilmi siiye weeyaan xarab lmadani culimada ku akrisan ninka ufiican weeyaan xaqiiqatan aabisna waa taqaanin de waa cabdilmuxsin cabaad ayaa dhalay marka kitaabkaasi waa kitaab cusub weyaan aad bu ufiican yahay xaqiiqatan so u jamciyey so maarta u aruuriyey istidlaalaadka iyo xadiista ma garanaysa marka qofkii raba kitaabkaasi hawla laabto labo calaamadaha lagu yaqaano cilmiga qofka anfaca waxa weeyaan karaahiyatu taskiyati walmadxi watakaburi cala alkhalq waa kahashada karaahiya waa kahashada qofku caalimka cilmiga bartay u kahdo ataskiyata ammaanta waxaan olaha taskiyada taskiyadu waxa weeyaan in la taskiyeeyo oo maaragtay loo la ammaano iyo walmadxi ma garanaysaa ii dhehda iyo ammaanta inuu kahdo iyo watakabur wa karaahiya takabur isla weynanka cala alkhalqi khalqiga u iskala weynaado ma garanaysaa calaama lagu yaqaan buu yahay oo qofku inuusan jeclayn maarata ammaanta iyo idhahda iyo isla weynanka maarata makhluuqa kale iskala weyn dadka qaarkood xoogaa cilmi ilaahay siiyo sankuu ka taagaya ma dadka kale maarata oo dhan daliita buu arkaa laakiin cilmigu saas ma qofka ilahay cilmiga siiyo subxaana wa tacaala marka qaarkood haddii qofku makhluuqa u tawaaduca loo baahan yahay laakiin xaqa ilaahay soo dejiyey iyo khalqiga xuquuqdooda marka la fiiriyo qofku waxaa loo baahan yaha xaqa inuu uheliyo had iyo jeer ah, maalan qofku marku arko xaqi inuu ku ciyaarayo ama diinta ku tumanayo markaasi ma ahayn tawaaduc ma jiro ah, nabiyu alayhi salaatu wasalaam eh, man taqama linafsihi yani alayh salatu slam ogtihiin xadiis kusoo aroora ma aarsa lakin hadduu arko ayadoo lagu cayaarayo ma sharciga ilaahi nabigu alayhi salatu wasalaam markaasi ma kaana taakuduhu fi llahi lawmat laaim marka waanaan misal laisku dhex darenin ma garanaysaa tawaaduca iyo ma garanaysaa makhluuqa laakin xaq waa qofku kan dambe noo keeni doono aniya arinta haalian arrinta saddexaad waa takaahuru tawaaducika kulama zdadta cilma takaahuru tawaaducika dhul isdhigaagu iyo isjebintaadu waa inay badato kulama zdadta mar al markaa korsatid cilman cilmina kors cilmigan kusi kusii kaxeeyaa ma tawaaduc iyo maaratay dhul isdhigitaan raabican alharabu min xubi tarausi wshuhrati dunya arinta araad waa weyaan cilmiga naafica calamaha lagu yaqaana waa alharamu kacarritaan min xubi taraus madaxnimamadax jacaylka xubi taraus madaxnimo jacaylka qofku wa inu ka cariro iyo washuhrati caanbaxa inuu caan noqdo iyo wadunya adduunyo mansib iyo jaah iyo adduunyo iyo waa inuu ma garanaysaa qofku u ka caro culimada hore dadka jireen Eh, marata ilahay ku anfacay subxaana wa tacaala qisooyinkoodu waa dhaareeryihiin eh, laakiin haddaa akriso culimada waa la yaabasa kutubta hadda unoo tilmaami doona qayb kamid a ah. siday isaga cilmigooda u ilaaliyeen oo ma garanaysaa eh, khaliil ibnu axmed alfarahidi oo sheekhi dhamo luqabo ah sheekhi sibawey waxaa ku filan inuu sibawey sheekh u yahay khaliil ibnu axmed zaahid buu ahaa waxa uu deganaa cush yar duqush ayuu deganaa dhar ma qabinin raashinka ma garanaysa wuxuu ahaa zaahid buu ahaa adduunyada isaga tegey ardadiisa asaga wax ka barta ayaa boqorada iyo dadka madaxda ahay waqtigaas cilmigii ka barteen asagay ku shaqaysan jireen se maalqabeen iyo ku noqdeen isagu laakiin waxa weeyaan waa isaga markii damba ninkii khaliifka ahaybaa ku yiri kaalay maaragtay xoogaa aan ku siinay inoo imaad buu ku yiri warqadu inta u qoro wuri ilaahay baa mahad iskale wuri ilaahay eh, iga kaa deeqay adiga ayaa anigana adiga kaa deeqay ilaaha adiga keena inaad isoo xareysanoo cilmigeyga maarata ka kaa deeqay ayaa anigana iga kaa deeqay buuri saadaan maarata aduguba adoo ah cilmi usoo xalaqadeeda ilahay kaaga deeqay ayaa ana alla iga kaa deeqay bu maa xaqiiqa waa dad saasay ahay dad yani zuhaad aho iyo danaheedaan marka culimadu dadka ahlu cilmiga ah oo cilmiga la baray diintooda ma suuq geeyaan kamana tanaazulaan mabdooda aqood dadka waxa u sheega khayrka la taliya laakiin waa ma jecla maarata shuhuurada iyo talauska iyo xub dunya shanaad waxaa kamid a ah calaamadaha hajru dacwa alcilmi cilmiga sheegashadiis inuu qofku u gooyo ka hajiro isaga tago ah, ana callaama fulaan ah, ana bnu jala waallaaci fanaaya inuu yihahdo qofka waxa weyaan ma ahan qofka yani ma garanaysaa walidalika marka qaarkood dadka muxaadarooyinka la qadimay ma fiicna qofka in ihado fulan camila kada walahu kada wahuwa yasmac ah, laqad qaactum dahra rajul buu nabigu ku yiri alay sla in lagu ammaanay dhabarkaa ka jabiseen buu ku yiri axfu ah, turaaba calaa wujuhi madaaxiin ah, marka qofka inta la ammaani laha in loo duceeyo oo ma garanaysaa ilaahay ha hanuuniyo ilaahay maad ha sugo in la yidhaha ka fiican marka shuhur ma fi faaid ku anfici mayso inay cudurkuu soo keentona waxaweya waa dhici karaysaa maaratay zallaad iyo waxyaala ay kugu abuurto iyo bumbuns been a marat waba aan telin marka calaamadahay kamid tahay calaamada lagu yaqaano lixaad isaa'at اhanni biاnafs calaamada cilmiga naafa lagu yaqaano waxa weyan waa isaa'at dhanni malada oo la xumeeyo binafsi nafta qofku inuu maarata isnaftiisa hada jeer oo mala aw liido maarata dadka qaarkood maaratay wax yar ygoon aqoon aqoonto iska liidato waxay isu qaadanaya naftoodu maarata inay inay cirka gaarto markaasa waxaa keenaya dadka kale inuu mala xun hada ah, wayubadica hada waytakalam cala hada lianna waxau isu haystaa inuu maarata ziyaado ka wato waana mushkilaadka ka midta ah. isaabdi nafsi iyo wa isaanuhu ay ixsaanu dhan marada inuu wanaajiyo oo binaas dadka kale oo marada u wanaajiyo tanazuhan asagoo markaa tanazuhan liajli tanazuh iska ilaalin darteeda oo iska nasahayo oo ka dhowrsananayo can ilwuquuci bihim inuu ayaga ku dhaco oo ka sheego halbi iyo shatmiga iyo iyo naqdigu waxas waxay ka dhashaan qofku markuu isu arko asag ah, waa bislaada anugu qon baan leeyahay oo qofkan kale wax yaqaano jaahilka ma garanaysaa taas baa keenta cudurkaasaa ka dambeeya badana dadka wax ka sheegooda iyo caydooda iyo culimada iyo tatabuca zallaadka naadka nacam waqad kaana wuxuu ahaa dhab ahaantay cabdullaahi ibnu mubaarak idaa dukira haddii la sheego akhlaaqu man salaf dadkii tegay dhaqankooda marka la sheego yunshidu wuxuu ku gabi jiray oo jiray yani wuxuu ku muusaabi jiray hadda jeer halhays u ahaa ergan cabdullahi bnu mubaarak laa tacridanna bidikrana maca dikrihimu falaysa asaxiixu idaa mashaa kalmuqcadi ergaas ku rabdan baa laga wariyay ergaas ku muusoo jireen hada jeer ku ceshan jireen yani markii la sheegoba marka qof weyn oo culimada hore ka mid a ah, la yihahdo eh, adiga iyo hebel la yihahdo ayuu ohan jiray falaa tacridan yani ha bandhigininoo ha sheeginina bidikraana anaga sheegitaankanaga maca dikrihim ayaga sheegitaankooda adiga iyo sheekheyba hadhihi haskaana agdhigin yani ah, dhinacayga ha keeni ha sheegin magacayga iyo magaoda hasku kabin yani falaa tacridan ha bandhigininoo ha sheeginina bidikraana sheegitaankanaga maca dikri raggaa hore sheegitaankooda maxaa yeele laysa saxiixu qofkaa fayoobi ma muusan ahaanin idaa mashaa hadduu socdo kalmuqcadi qofkii waxa weeyaan la fadhisiiyo handikaabka ah. nin fayooy nin handikaaba ah ma sina anagu handikaab baanaba guni ayaguna waa raggii fayoobaa weeyaan nin maarata muqcad ah iyo nin fayow xagga socodka see laysuu dhinac dhigaa maarata ana marka waxa weeyaan waa nin naafa ah naafaan nahay bu le maarata kalmuqcad ah, marka lasla ma aha raggaan rag fayoobi ahaayeen caqiidatan wa camalan warijaal anaguna waxaa marka waa naftiisu tawaaduc dhigaya marka markaan anagu aragno maxaan umalaynayna ninka saas ohanay wa cbdullahi mubaarak almacruuf man hu cabdullahi mubaarak dadka maaad maranaysaa afartan iyo shanaad xiliyada waa zakat lcilm cilmigu zakadiis soo zako goormaa la bixiyaa markaa nisaab hesho markaa cilmiga nisaabkiisa ou cilmigu kuu bislaado oo adigu maarata ku anfaco zaka waa intii dheeraad ah nisaab ka batay weyaan cilmigaaska marka zakadiisii baa la bixina zaka laga bixina marka nisaabkiisa zakadi markaasu wuxuu kuleeyahay addi zakaat alcilmi cilmiga zakadiisa bixi ka zakey wixii laga sakeeyaah ilahi baa barakeeya ma garanaysaa oo zakadiisa bixu ujeedaa faafi dadka wax u sheeg markaas maadaama cilmigu uu ku bislaado addi gudo zakaat alcilmi saadican xaal aad tahay mid maaragtay dilaacinaya bilxaqi xaqa xaqa ku dhawaaq siduu yahay falya falyastaci lxaq dadka ha qaybi a ciddii toosana waxa weeyaan fastac bimaa tuumar sideeda si waxaa lagu amray la qayli weyaan dheh si toos u sheeg la gambani marka dadku way qaybsamayaan bayna mutabacin lilxaq wa mutabacin lilbatil marka sadcigu aslu waa shiq ah, ma garanaysaa marka xaqa ku hadal si caadiya u sheeg amaaran yani adigoo ah xaala kawnika ammaara mid faritaan badan adoo ah bilmacruufi wanaagga nahaa-an mid reebitaan badan adoo ah can munkar xumida siiqatu mubaalaqa ka wada cabira xaqa far xaqa sheeg xumidana maaratay xaqa sheeg xumidana maratay dadka reeb muwaasinan xaala kownika muwaasina sekada bixi cilmiga adigoo isbabardhigaya bayna almasaalixi walmadar madaari waxa wax anfaca iyo wax wax dhiba naashiran xaala kownika naashiran adigoo amad faafinaya lilcilmi cilmiga adoo faafinaya waxa weyaan sekada cilmigaaga bixi wa adigoo ah maarata nacfiga wii waxtar ah adoo dadka la jecel iyo wa badli ljaah yani adigoo naashiran lcilmi ah naashiran lcilmi naashiran lixubi nafci weeyaan saas u hoos dhigay nafciga waxtarka dadka wixii wax u tara adigoo ama faafinaya wa badli ljaah adigoo jaahaga iyo sharaftaada dadka siinaya waxawey weji baad leedahay wuxuu u baahan yahay qofkaani maaragtay in jaahaaga wax ugu tirtid iyo aqoontaada maarata Ah, wejigaaga wagu tartir marka faafiyo dadka maarta cilmi maadaana ku siiyo jaahaga wax ugu qabo iyo wshafaacati adigoo maarta dadka ugu taraya ergeenimadaada u shafeec u ergey ashafaacat alxasana shafaacada wanaagsan oo lilmuslimiin usugnaatay fii nawaaib alxaq dhibaatooyinka dhabta ah oo ilaahay qadaray markay dhacaan nawaaib alxaq waxaa loo jeedaa xawaadif iyo musiibooyinka xaqa ah hadday mid baa qaawan mid baa barakacay mid baa ma garanaysaa dhibaato haysataa waa nawaaib alxaq inaka la tuciinu calaa nawaaib alxaq say ku tiri nabiga alayh salatu slaam khadiija bint khuwayl ay ku ohan jirta marka waxyaalaha maa yanuubu cala insan alxawaadi nawaaibtu waa alxawaadi la tanuubu cala insaan dhibaatooyinka qofka ku dhaca oo laakiin qadarta ilaahay ah uu kaalmay iyo walmacruufu wanaag ah, qadarta ilahay inaad maarata wanaaga ku saacidid oo wuxuu u baahan yahay eh, macruufka almusaacada si wanaagsan aad usaacido qofka magaranaysa eh, eh, acdi macruufaka linaas yani waxtarkaaga iyo musaacadadaada ee macruufka loo jeeda maarta ah, dadka waxba uqabo marka adoo cilmiga bixinaya oo cilmiga sakadiisa bixinaya ayaa haddana waxaa lagaga baahanya cilmiga sakadiis inuu yahay dadku khayrka ad usheegtid xumida aad ka reebtid maarata markaa waxaa ubaahan tahay masaaxib mafsaa kale ogaatid cilmiga faafidid dadka wax tartid ma garanaysaa jiahaga wax ugu tag ushafeec u ergey ma garanaysaa duruufaha adag muslimiinta wax utar ma garanaysa an abi hurayraa radia allahu tacaala canhu abi hureyr waxaa laga wariyay ana nabiya sal la sl qaal inuu yihi idaa maata ibnu aadam ibnu aadamka haduu dhinto inqaaca wuu gola camalu camalkiisa wuu goa ilaa min alaa saddex marka laga reebo sadaqatin jaariya alaaa ka bedelaysaah sadaqatin jaariya sadaqa maaratay waqaf oo socota sida ceel oo kale loo qodo ama magala masaajid loo dhiso sadaqada jaariyada aw cilmin yuntafacu bihi ama cilmi oo laga faaidaysto gadaasha markuu dhinto qofku aw amse waladin saalixin caruur wanaagsan oo yadcuu lahu usoo duceeya rawahu muslim wayru baa wariyeen qaala bacdu ahlucilmiga culimada qaarkood waxay yihahdeen hadihi alaau saddexatan aan soo sheegnay laa tajtamicu ma kulanto ilaa lilcaalim qofka caalimka cid kale uma kulmi karto saddexdaba inuu kulmiyo caalimka unba awoodi kara lilcaalimi caalimkii albaadili licilmihi cilmigiisa bixiya wahawa akaatu akaatu cilmi weya caalimka oo maarata bixiya cilmigiisa fabadluhu sadaqa cilmigiisa u bixiya waa sadaqa waa ko waa sadaqa jaariya yantaficu biha naam fabadluhu sadqa yantaficu biha ka faa'idaysanayo isagu wlmutalaqi laha bnu lilcaalim wlmutalaqi qofka ka qaata ka qaata lahaa nacam maxaan ohanayna damiirkaan ka waceynayna cilmigii waa ibnun inan buu lilcaalimi u yahay fii tacalumihi barashadiisa imr yahay ma garanaysaa markaas soo saddexdii ma kulminin cilmigu waa sadaqa jaariya sax badligiis waxa weeyaan waana cilmigii lagu intifaacay ninka ardaygiisa aho wax ka bartana ibnun lahu waan soo marnay ubuwa tiiniya iyo radaaca aladabiya iyo wanagii soo marna ma garanaysaa baab kusoo marnay marka waa arda ilmi ilinkiisii faxris ku dadaal calaa hadi اxilya yani akhlaaqatan ku dadaal wahiya ra'su hamarati cilmik cilmigaaga mirihiisa asalkiisa waa saas weyaan cilmigaaga mireeyaahy waa inaad ku dhaqantid dadkana gaarsiidid maarta watawaasaw bilxaq watawaasaw bisabri weyaan dhaqankii baa laga hormariyey ila ladiina aamanu wacamilu saliaat waa sa baa ku dhaqmay waa bislaaday dadkana waa gaarsiid marka waa amaratu cilmi wlishara cilmi fahiya tani xiliyadani waa rasu hamarati cilmika cilmigaaga mirihiisa rasumaalkeeda iyo asaaskeeda weeyaan iyo wlihana intaas meesha istaag walisharafi cilmi waliajli sharafi cilmi cilmiga sharaftiisa daraaddeed cilmigu qeymaha uu leeyahay daraaddeed fainahu yaziidu waa ku kordhaa cilmigu bikarat infaaq bixitaanka maaratay ayuu ku kordhaa wa waa yaraadaa maca alishfaaqi haysashada ku bakilitaanka ayuu maarata la yaraadaa cilmigu cilmiga qofka ku bara ishfaaq waxa weyaan khawf min alinfaaq qofku inuu bixiyo ka cabsanaya isleeyaha cilmiga maarata ku bakiilaya marka ishfaaqa iyo ka cabsashada bixinta cilmiga ku yaraada waa waxaa la yihahdaa markaad bixdona badanaya markaad haystona yaraana waa cilmi ah, sida godka markaad qodays markaad wax ka qaadidba waa sii weynaana gudka markaad wax ku shugtidna waa sii yaraana ah, cilmiguna waa sidaas oo kale markaad bixidid baa kusii badan markaad haysatid markaad maarata ku bakishidna waa sii yaraanaya waaafatuhu waaafatu lcilmi cilmiga cudurkiisa iyo musiibadiisuna alkitmaanu waa qarin weliba hadduu cilmigii loo baahan yahay qarido de waa musiibo weyan dembi weynna waa kaa soo gaaraysa xadiiskii kusoo aroortay ninkii maaratay nabiga kuwa wiira ma garanaysa in la lacanayo nabigu sheegay alayh isalaatu wasalaam qofka cilmiga qarya in aladiina yaktumuna ma anzlna min albayinaati walhudaa min bacdi ma bayanana fi kitaab ulaika yalcanhum llah yalcanhum llah kitmaan cilmiga marka aafadiisu waa kitmaan walaa taxmilka dacwa fasaadi zaman marka mualifka wuxuu ka hadlaya dadka qaarkood dacwadii iyo dadka sheegitaankii iyo cilmigii iyo ku dhaqankiisii ayagu markay ku dhaqmaan inay gaarsiiyaan waay ka waxaa weeyaan waxaa u diiday waxay leeyihiin dadkii waa fasahaaday cid wax naga qaadanaysa ma laha ya ayuha ladiina aamanuu calaykum anfusukum anfusakum laa yadurukum man dalla idaa htadaytum maadaama an diida anagu waxa weyaan zaawi aska gelayna taaskaa noo arbaa saasa yar mogta durduurkaanka gelayna taas buu uga digayaa walaa taxmilka yaysan kugu xambaarin dacwaa fasaadi zamaan zamanka fasaadkiisa sheegashadiisu iyo waqalabat lfusaaq kuwa faasiqiinta ah oo awoodda gacanta u gashay dadka ka xoog badiyey sheegash maarata arrinta dacwada sheegashadeedu iyo wa dacfu ifaati nasiixa nasiixada faa'iidadeedii inay iska yaraatay qof nasiixa qaadanaya ma jiro lagu leey magaraysa yaysan kugu xambaarin can waajib yani muxuu yihi walaa taxmilka dacwa fasaadi zaman waqalabat fusaaq wadacfu ifaati nasiixati can waajibi ada yaysan yaysan kugu xambaarin can waajibi اladaai wاlbalaaq can tarki waajibi اladaa gudashada waajibkeeda inaad ka tagtid iyo walbalaaqi gaarsiinta arrintaas yaysan kugu xambaarin ma garanaysaa meesha saas ku qoranta dina soo maha walaa taxmilka dacwa fasaadi الzamaan waqalabat اlfusaaq wadacfu ifaati الnasiixa can waajibi can tarki waajib اladaa ka tegitaanka waajibka gudashadiisa isa kugu xambaarin iyo walbalaaqi dadka gaarsiinti fain facalta haddaad arrinkaa sameydid fahiya ayadu ficlatun fal weeyaan haddaa saa sameedo ka fariisan tiraado dadku wax qaadan maayaano saminku waa xumaadayo fusuuqdii baa badatayo wax wax iga qaadan maayan aad ka fariisatid faasiqiintu say rabeenba waa saas fa in facalta haddaad sameydid fa ayadu ficlatun waa fal oo yasuuqa uu soo kaxaynayo calayha ee dusheeda alfusaaqu faasiqiintu ay soo kaxaynayaan adahab alaxmar yani dahabka cas ama gaduudan ay soo kaxaynayaan fusaaqiintu waxay ku bixin lahay arrinta xoolo badan inaad ka fariisto markay dadkii ahlu khayrka ahaayo alamiruuna bilmacruuf naahuna can lmunkar ay quustaan iska fariistaan dadka faasiqiinta dahab laxmar waxaa la yidhaha dahabka midka qaaligiisa ah in la helo adag tahay fusaaqtu wax kastay ku bixin lahaayeen arrinkaas waa basay rabeen ah, dhega dheer waa dhimateen maxay dhihi jireen dhul waa he eh? waa nabad <laughs> saasoo kale ohan lahaaye dhega dheer waa dhimato dhul waa nabad <laughs> yani marka hadday hadday ogaadaanba inaad ka fariisato ahlukhayrku ka tageen meesha waxa wey say rabto maarta isaga ciyaar weyaan marka saasoo jeclaan lahay saabta waxay doonayaan saas weya fahiya ficlatun yasuuqu calayha alfusaaqu aldahab alaxmar ay usoo kaxaynayaan ma ku bixin lahayo weyaan maxay u yeelayaan maarata qiimo kastaa ujeedaa adda liyatima lahum alkhuruuju can alfadila so ugu dhammaystiro inay ka baxaan akhlaaq kastoo wanaagsan iyo warafci liwa eh, radil rafcu liwaa radil iyo calanka maarata xumida iyo fasaadka inay maaratay surtaan kor uqaata inuu babado fadiiladii iyo wanaagiina ay hoos galaan marka macrakada ka bixi ha uga tegin fusaaqda maarata caqiidada iyo dadka ay fasaadiyaan taasina waa taasina waxa weeyaan wa waa naseexad laga doonayo qofka daalibcilmka inuu saadican bilxaq amaara bilmacruuf nahaana can ilmunkar sekadiina uu bixiyo maarata cilmiga eh, afartan iyo lixaad waa cizat lculamaa cilmiga mirihiisa wanaagsan waxaa ka mid ah cizat culimada maaratay sharaftooda iyo isu kalsoonidiisa dad caalim noqoto ilaa cilmiku baro ha noqonin maaratay mindiil la isaga maarata wax isaga tirtiro ha noqonin so maalif kudhihi doono maarata wanaa wanaad cilmigaagu ou leeyahay maar heebad ou leeyahay mualifka wuxuu leeyahay taxallaa waxaad isku qurxidaa bicizati culamaa culimada sharaftooda iyo maaratay qaymahooda isku qori maxay tahay ciza culamaa siyaanat lcilm wahiya siyaanat lcilm waa cilmigoo la ilaaliyo iyo wa tacdiimuhu cilmigoo la weyneeyo wa ximaayatu jaanibi cizihi cilmiga sharaftiisa dhinacyadiisa iyo kor-oodkiisa in la ilaaliyo weeyaan iyo wa sharaftiisa jaanibka janaab don qorso maaha sax waa janaabka sax waa waa waxaweya qalad aan weyaan janaaba min aljanbi cilmiga gaararkiisa iyo kor-oodkiisa iyo dhinacyadiisa dhamaan in loo soo dhawaan baa la rabaa oo ximaayo loo sameyn maan garanaysaa waa inaan la ilaaliyo ximaayat janaab janaaba cizihi cizigiisa iyo sharaftiisa dhinaciisa iyo wa sharafi wa biqadri maa tabduluhu inta aad bixinaysid inta ay la-eg tahay wa biqadri maa shay qadarkiis tabduluhu aada bixinaysid fii hada sharafta kan ciziga kan ayuu yakuunu ahaanaya alkasbu ka faaidaysiga minhu cilmiga cilmiga ka faaidaysigiisa iyo wa min alcamali bihi cilmiga kudhaqitaankiisa in alla intii cilmiga la ilaaliyo sharaftiis iyo qeymihiis ayaa cilmigaasi laga kasbanaya o laga faaidaysanaya dadkuna ugu dhaqmeeya laakiin cilmi maarata waxba aan ahayn oo cizi aan wadan oo aan qeymo lahayn sidaa soomaalidu ay ku dhaceen wadaada badan ku dhacday ah, wadaadada waxa weeyaan inta la liido meelaha shaqooyinka ugu hooseeya oo dugsigii meel lagu qoro macaamil Eh, lagu baranay waxyaalaha kalena adduunyadan cirka la geeyo oo ninkii maaratay shiik ahay eh, maarata xooga tuugsanayo oo eh, dhar oo maarata googo-an oo uskagle uu wato oo islaamaha iskala fariisto iskala sheekaysto oo soomaalida marka dambe waxay gaartay inay yihahdeen rag iyo dumar yaa badan markaas haddii culama lagu daro dumarkaa badan yani waa ihaana meesha ugu dambaysa weyaan ah, ah, waxay gaarsiiday nacam ah, cizigii iyo sharafti ay lahaayeen way ka dhaceen ma ah, dumarka baa lagu xisaabo ah, wadaadada dumarka iyo ragga badan markaas hadii wadaadada lagu daro dumarkaa badan ba ah, yani dumarka wadaada lagu daro garanaysaa ayaga sharafta ka dhintay oo wadaad markii la arko maarata iska welimaysanayo eh, la yiraahdo eh, maarata wacdi culama waxsiba udambeyda iyo waxyaalo fara badan somal waa nukad cajiib ah iyo suurad xun oo maaratay marka suuradaas xun qofka sida waxa uu sido mabda uu sidona waa liidanaya maarata say ka faa waxay yihahdeen markay luqooyinkaga maarata ingiriisku fan talyaanku caytan carabina ku tugsa yihahden maxaa ujeedaan waa ihaana magaranaysaa wataan iyo wixii ah. marka almuhim suuradaasi waa suura qaatima waa suurad madow oo xun badanana waxay ka dhalataa dadka sida mabdaa ah. ayaa dhulka isdhigay ah, fusaaqda u ogolaaday maaragtay inay hoos fadhiyaano waxyaala yarka usoo tuurtuuraan ay maarata ay qaataan maaratay wadaad xume ah, lagu leeya mafahmeysaa wadaad xume maarata marka maalifka wuxuu kuleeyahay ragga culamada ah waa ina cilmika sharaftiisa u celiya wayna ihaanayn waanasa isu dhigi dhulka isu dhigin maarata sharaf xumaa ka cilmiguna marka waa raacaya lan cilmigu qofkuu raaca Ah, haddii qofkii lahanaysto wuuu sidana waa waa lahanaysanaya ah, fiirsada maarata qur dadka dhiga say yihiin ah, eh, marka diinta macalinka diinta dhiga suulka makaan jirnay meesha ugu xun xisada ugu xun baa la keenaya kan ugu xunna waa la keeni mid illa oo magaranaysa waxba kicin karin oo waxaa la keen kan ugu liitaa la keenaya ardada la la nacbaysiyaal rabaa maadada dhammaanteed ee nacam laga carso saacadda saacatulqaafuurka la yihaaho la kala waa lagu qoraa xisadaba marka waxaa keenay sharaf xumada raggii siday ayaa keeyay meeshaasgeey markaas hadalku ujeedo biqadri maa tabdulhu min hada yakunu lkasbu minhu wa min alcamali bihi saas ba ujeeda maarata inta laga faaisan cilmigaas oo wax laga fahmayo laga qaadanayo la sharfayo waa intaad maaratay adigu cizadaadu inta la agta iyo culamada cizadoodu wa biqadri maa tahdurhu aduu intaad maarata ku ciyaarayso adaadinayso ku xadgudbayso ay oo cizigaas ayuu yakuunu lfawtu cilmiga sharaftiisa baabi-eed uu noqonaya tegitaankeedu walaa xawla walaa quwata ila billahi alcasiiz alxakiim ah, waxa weya wax lala yaaba wayta arrintaas culamada meeshay gaareen wa calayhi sidaa darteeda faxdar ka digtoonow caalimka qofka ahow an yatamandala bika alkubaraa ragga waaweyne inay istiraasho kaa dhigtaan iska ilaali inay ah. mindiil kaa dhigtaan ragga madaxda ah, ah ay mindiil kaa dhigtaan awrka kugu kacsadaan ah, aduu waxay rabaan aad ufatwootid u xalaalaysid xaaraanta ilaahay waxaa la xarimay eh, ragga qaar baa oran jiray markay shuuda wax qaribaan oo dadka madaxda maarata sheekh hebel waa kuwan hebel hebel waa loo yeera markaasuu shuudu maarata aayadda usoo leexinayaan ay leeyihiin ha kada wa kada wax la yaqaan marka kubarada iyo shacabka laftiisa dadka qaarkood sida xukaamtu dadka madaxda ah ay u keenaan inay yan maaratay dantooda uga fushadaan shucuubtuna sidoo kale marka qaarkood qofku inuu shacabka wuxuu doonayo keliya uu sameeyo laftigeeda waa musiibo kale weyaan ah, alfatwa waxaan maqli jirna waa la alfatwa xasaba maa yadlubu raaqibuun fatw oo sida dadku doonayaan ah, ninkan ba dadka ugu fiicano isagaa khafiifiyo ma garanaysa sheekh hebel baa maaratay dhulka dhige bahasha maarata aanoo gey magaranaysa kan masaafada u baneeyo oo xaaraanta u baneeyo oo magaranaysa shacabka beenta u jawaabo kooxda ninka la rabo wey suuq buu leeyahy ninka marka caamadu waxay doonayaan markaa samayso inaanu hawadooday raacin dadku hawadooda jecli ragga ahlu cilmigaa saas ma ilahi yaqaana maanta subxana wa tacaala aladiina yubaliguuna risaalaat illah wayakshawnahu walaa yakshawna axada ila allah subxaana wa tacala marka mualifku raxmatullahi aleyh wuxuu uga digaya culimada midaas weyaan musiibada kaarisaas in laga dhigto maaragtay waxyaalo maaratay faraha lagu tirtirto oo kale facility oo kale iyo wixii lamid ah laga dhigto maarata marka wuxuu kuleeyahay iska ilaali an yatamandala bika alkubaraa kubarada u raga madaxda ah iyo waaweyn aysan maaratay istiraasha kaa dhigan kugu tirtirtaan iyo facility ma garanaysaa mindiil ha u noqon aw yamtadiyaka sufahaa kana waa shacabki sufahaduna maarata inay salabkaa dhigtaanoo kusalbaan dusha kaaf kaga dhacaan faras ha noqon waxay rabaan kugu soo tuuraan oo beenta u sheegtid suuqa ku geliya dadka sufahada ah, ah sufaha lama dabagale eh, markaasi oo markaad hadday dadku maarata nocaas kuu sameeyaan oo aad soo noocaa samaysid oo fa fala fatulina markaas aad jilcidid fa muxuu yihi fatulaayinu maadi qora sax oo markaa aad jilcisid fii fatwa fatwa aad jilcisid aw qadaain ama xugun aa jilcisid aw baxin ama baaritaan cilmi ah aw khitaabin ama hadal tulaayinu limaada maxaa u jilcinaysaa liajli kubaraa wa tulaayinu liajli sufahaa dadkaas adoo raalli gelinaya waxa la yhaha irdaa naasi gaayatu laa tutrak raali khaaliqa la raalligeliya subxaana wa tacaala marka waa musiibo culimadaha iska ilaaliyeen maarta wuxuu ku yihi walaa tasca bihi walaa tasca ha soconinoo ha qaadin bihi ay bilcilm cilmigaaga ha u qaadin ilaa ahli dunya dad ahlu dunya ah cilmigaaga ha ugeyn ha usugeyn dad ahlu dunya ah walaa taqif ha isla taagin bihi ay bilcilmi cilmigii calaa actaabihim irdahooda guryahooda irdahoos ha suugeynin walaa tabdulhu cilmiga ha siinin ilaa gayri ahli dadkiisa dadaan ahayn fain caduma wain caduma qadruhu qatrigiis iyo booskiis iyo meeshuu joogo ha weynaatee cilmi dadkiisi dadaan ahayn aan ahlu ahayn ha usuuqgeynin ma garanaysa sida imaam maalik khaliifkii islaamkaa ku yihi kaalay inoo akri muwaa guriganaga imaad markaasuu ku yiri haruun rashiid caadil ahaa markaasuu alcilmu yu'taa walaa yati cilmigu waa loo yimaadaa isagu ma tago ah, ka haddaad ubaahantahi marat muwa majliskanaga imaad soo xerayso alcilmu yuta walaa yati qaacidada ragga culamada hore ayay ma garanaysaa laakiin ma suuq geynayaan marka haddii dadka madaxda ahi qofku la waaniyo oo wax loo sheego oo maarata diinta laga dhaadhacsiiyo oo hadday ku intifaacayaan ha masle fiican weyn wax loo sheego laakiin waxaa diidayaa ujeeda mualifku inaad suuq geydo adigu kugu jejeesaan oo ku ahaaneystaan oo xooga yaro shaahad kuu shubaan iyo mashaad yaray ku siiyaan iyo laaluush na de addunya akhra waa khasaarta kaa ma garanaysa aayaadka ilahi baa aladiina yashtaruuna biaayaati illahi amanan qaliil kamid noqota maarta waa musiibo ilahay naga badbaadiy wuxuu ku yihi mualifku raxmat ullaahi calayhi wamatic basarak araggaaga ugu raaxay iyo wa basiiratak yani aragkaaga qalbiyada hoose ka fekr si fiican u akri leanna qofku basar iyo basiir u leeyahy aragna waa dusha sare basiirada waa hoos weya qalbiga fa ina laa tacmal absaar walakin tacmal quluub alatii fi suduur waa qof inu wax fahmaa marka u raacay basarkaaga basiiradaada biqiraa'ati taraajim culamadaas maarata turjamadooda iyo maalmanoloodkoodii taariikhdooda sooyaalkooda taarikheed iyo wasiyari siiradahooda siyarka waxaad u raacaysaa siyari liaimatin aimo taarikhdoodii iyo siirkoodii aimadaasoo madow tageen akri culimadii hore bal taarikhdoodii iyo maalmanoloolkoodii iyo sooyaalkoodii taarikheed culimada tagtay akri bud maarata indhahagu raacay ad aragtid cajab alcujaab soo sharafta ulahay diintu agtooda tara waxaad arkaysaa haddaad akrisid fiiha taarikhdaas waxaad ku arkaysaa badla nafsi fii sabiili hadi alximaaya say naftooda dhan ugu dhiibeen oo u bixiyeen inay ilaaliyaan sharafta diintooda ximaayadaas ilaalintaas maarata waxaad arkaysaa badla nafsi nafta dhiibitaankeeda fii sabiili hadi alximaaya ilaalintaas cilmiga sharafteeda la ilaaliyo wadadeeda ay naftooda ku bixiyeen laa siyama kumama sii jirto man jamaca qofkii kulmiyey mulan yani gruub iyo tusaalooyin fii hada baabkaas culamada qaar baa kutub ka alifay oo muul soo aruuriyey kuwa tusaale ah ay culimada ka soo areen kutubtii wax kaga reebi rabaa sheegi rabaa mila kitaab min akhlaaq اculamaa kitaabkaasa ba arag ma garanaysaa limuxamed sulaymaan raximah اllahu tacaala oo madbuuc ah asna waxa weya tusaalo kasoo aruuriyey iyo kitaab alislaamu bayna alculamaai wاlxukaam kitaabkaasna akri licabdilcaziiz albadri raximah اllahu tacaala waxaad ka akhrisaa kitaabka manaahij اlculamaa fi اlamri bاlmacruuf wاnnahyi can اlmunkar lilfaaruq الsamiraa'i waxaa ka mid a siyar aclaam الnubala waxaa ka mid a rawd اlcuqalaa lilbusti kutubtaasi waa kutubta mawduucan ka hadlaya qofka raba ha muraajicay bal culamadaas maarta siday sharafta u ilaalin jireen diinta ma garanaysaa Ah, dadsa ah, lagu soo xadgudbi karaynin aan maarata diinta iibgeynin raqiis aan ka waqad kaana alculamaau culimadu waxay ahaayeen yulaqinuuna ulaabahum ardadooda markay cilmiga barayaan waxay u laqini jireen xifdisiin jireen u laqini jireen xifda qasiidata jurjaaniy qasiidada jurjaani jurjaani waxa weya caliy bnu cabdilcasiis saddex boqol sagaashan iyo labadii dhintay raximah llahu tacaala waxbaa ka booda wa arjuu waxaan rajaynayaa bur maalifku xasanan wa arjuu waxaan rajaynayaa an tara inaad aragtid adcaafa maa dakaruuhu culimadaas waxay sheegeen laalaabkeeda fii kitaab cizat lculamaa kitaabkana cizat alculamaa culimada maarata sharaftooda iyo qiimihooda ayaad ku arki doontaa bur in fara badan oo ka badan intay sheegeen yasara allahu itmaamahu wa abcahu ilahay ha fududeeyo maarata dhamaystirkiisa dabcadiisa kitaabkaasi weli lama daabicin saan ogahay intaan ogahay sheekhaas ayaa qoray kitabka cizat lculamaa asaga qoray sheekh bakar marka uu kitaabkan qorayo ku dhex jiray kitaabkaas markaasuu kuleeya waxaan u malayn doonaa haddii alla soo saaro ee fuuday kitaabkaas daabacaadiis iyo dhamaystirkiisa intaan culimmadu sheegeen in ka badan ayaad ku arki doontaa kusoo arooriyey laakiin waan baarayo waan waayey kitaabka rag badan baan weydiiyey kutubta ku fiican weli lama hay lama daabicin bay ku yirahdeen sheekha hataa ka dhintay malaa mustamstir baan kadhaysaa yasara allahu itmaamahu wa abcahu waqad kaana alculamaau culimmadu waxay ahaayeen saabiqan yulaqinuuna ulaabahum ardadu waxay bari jireen ulaqini jireen xifda qasiidat aljujaaniya caliy bna cabdilcasiis saddex boqol sagaashan iyo labadii dhintay culimadaas waxaa kamid a ah maaratay subki iyo ragga soo guuriyay raximah llahu tacala kamaa najiduhaa saan u helayno cinda cadadin min mutarjim tarjimiihi maxaa idin qoran min mutar tarjimihi soo maa min tarjamiyati sax maa markaa haadiibuu dhibceeyey cinda min mutarjimihi waay ha weyaan kuwa u turjumay sheekha yani ayaad arkaysaa ayaad saad ku arkaysa agtooda maarta damiirka wuxuu laabanaya mutarjimihi yani mudaaf ileyka wuxuu laabanayaa sheekha yani waxaan jiraa jurjani dadka u turjumay marka waxaa ka muuqata hadii meesha iyadbu dhibco u sameeyey waxaa ka mid a ah imaam subki dabaqaadka shaaficiyada markuu ka hadlaya baa kamid ah raggi u turjumay maarata oo qasiidadan ka hadlay waliba maaratay wanaag ay leedahay waa malacuha dheer way dheer tahay bilowgeed wuxuu ahaa yaquuluuna liya fiika nqibaadu wainama ra-w rajula can mawdici dulli axjama ara annaasa man daanaahum haana cindahm waman akramatu cizat nafsi ukrima walow ana ahla اlcilmi saanuuhu saanahm walow cadamuuhu fi nufuusi lacuima lacadama qora lakin lacuima riwaayadka asalka saas weya shekh uthaymin saasa saxabu ku yiri maarata yaquuluuna waxay leeyihiin liya aniga fiika inqibaadun warniyu nin furfuran matiide waa xirantahay inqibaad nin xiran baad agga magaalamateedni waaa tahay iraan bay uleeyihiinheegada ah, dadki casrigasii joogay sheekh mafufurid ah, dad baan baa ku waranaya dadka ijtihaadka waqtigooda ilaashada oo maagaa dafdafta ah dadka waan furfurid ba kuleeyahy muxuu rabaa mataqaana inuu kamid noqotid maarata dabaylaha iska dulay ah, iska fudud afiifka ah ayuu doonaya maarata inuu ku tashkiiliy rabaa marka waa wuxuu yii yaquuluuna waxay odhanayaan liy aniga fiika nqibaad niyow nin xirxiran baa tahay markaasuu ui wainamaa ra-ow waxay arkeen rajulan nin bay arkeen can mawdi mawdici dulli dulliga boosaskiisa axjamaa nin ka biyadiiday aan ogolayn meel dulli inuu tago ayay arkeen buu le maarata ajam waa diitaanka weeyaan xajam albaciir awrka markuu diido maarata in la kaxeeyo waxay arkeen rajulan can mawdici dul axjamaa ka biyadiido diidan bay arkeen buu maarata ara naasa arkay man daanaahu yani dadkii qofkii usoo dhawaada hana waa liitaa cindahum agtooda waman akramatu qofkay sharfdo ay karaamayso cizatu nafsi nafta sharafteedana ukrima waa la karaameeya ninkaan isdhiibin maarata sharaftiisa ilaashada waa la karaameeyaa walow ana ahla alcilmi dadka ahlu cilmiga ahi hadday saanuuhu ay ilaaliyaan cilmiga saanahum ayagana waa ilaalinaya sharaftooda ilaalinaya cilmigooda hadday ilaaliyaan ayagan cilmi sharaftoodu ilaalinaya walow cadamuuhu hadday weyneyn lahaayeen cilmiga fi nufuusi nafyaalka dhexda ku weyneyn lahay la cudima ayagana waa la weyneyn lahaa cilmiga hadday ihaanaysan ayagana waa la ihaanaynay ah, marka shicirkan bay kamid ahayd marata cizat lculamaa eh, inaan ragdasdhibag lacadama uu yihi maarata bifatxi dha almucjamati la dhibceeyey almushaalati dha lmushaala waa isilaaxa culamada luqada hore waxa weeyaan dada taaganoo ganta leh weya mida ganta leh da maxaa lamid ah daadka ah, daadka iyo dada in lagu kala saaca la yidhaha mushaara bay ku dhahaan ah, waa midda maarata dhibcda leh kutubtan luqooyinka isticmaal leannahu waxaa dhici karta da iyo daad asalka waa isku qoraan lakin maxay u kala duwan yihiin dhibic baa dusha sare bs taagitaanka shaalkaas kala duwan yihin wala isku mid weya labana waa dhibcaysan yihiin waana soo yahay warsada dadka qaarkood ba ataa isla macno noqdaan amaan laisku qaldaa wamaa huwa cala leybi bidaninin iyo bidaninin labadaba la akriman karanaysaa marka midda mushaalada ah taas ujeeda maarta ganta midda le weya ujeeda nacam tafadal ya ma ma ma dadka la sheekaysan maaha ka sheegana nafudanin tiqsiim meel kasta ku dhaca ha noqonin Ah, dad ahlumunkara ah inta ku yeeraan firi awraa cabdalla kaale maanta maratay waxaan qabnaa tumashaan qabnaa ama xoogaa boodboodaan qabnaa kaal aayad quraan uga fur kawar ah, aayad quraan uga furtay alxamdulilah waa akrisa hadhowtana waxaa kaa dambaysa habar taansa ciyaaraysa haddana meesha furta quraan uga furtay kuwa telefishinado kale intaa xoogaa waad wacday waad sheekhay akri lakin muxuu ku dabagelinaya sagaashan iyo sagaal ninkaas ayaa daba yaala iyo musig iyo boqob iyo qac iyo balaayo maarta gruub hayse kooxay waaberiy kooxa waaberaalo adaa sheikh lagu kabaya fahmaysa sheekh isku dhiti dhinacana sheikha ka akrinaya dhinacana maarta kooxo shaydaamaa ka heysaya maxay intaa taasoo kale waa weya ninka sharka rag ahlucilmiga booskasba tegaya boos istihzaa weya taasuu eh, kaaga jeeda nala qaso ma yeelaan rag ahlucilmiga ma cilmigood ilaalinaya Ehm, waayahay intaa tagtid maarata lagurakaalo shirka kasoo qeyb galo shir waa la ma garanaysaa naag qaawana dhinacaaga lagaa taago mid kalena dhinaa lagaa taago shiiku cimaamadi wata ma fahmaysa koofida wata laysa ahlucilmi hakada shayaadiintu markay arkaan wax ka carari jiraan sida maarata nabigu uri cumar markuu nabig ka hadlaya alayh salaatu salaam so muse oran idaa salaka cumar faj salaka shaydaanu fajyan ayra faji cumar hadduu jid qaado shaydaanku jid kaloo qaaday maba raaci karayo marka ma aha tan soo ujeeda saas weyaan siyaanat lcilm cilmiga ilaalintiisa wuxuu yiri in balagta haddaad gaartid mansaba mansiban boos haddaad gaartid yani mansiban rafiican buu ujeedaa shaqaa lagu dhiibay ilah wuxuu kaa dhigay wasiir buu kaa dhigay ilah wuxuu kaa dhigay qaali buu kaa dhigay ilahay daraju ku geeyo subxaana wa tacaala cilmigaaga darteeda waa lagu doorto fatadakar waxaad xusataa ana xabla alwasli gaaritaanka xarigiisa ilayhi booskaas wax aad ku gaartay waa alabu alabuka lilcilmi cilmiga aad baratay weyaan cilmiga ayaa ku gaarsiiyey fa bifadli illaah ilaahay fadligiis uma bisababi cilmika aqoontaa daraaddeed ayaad balaqta gaartay maa balaqta waxaad gaartay oo min wilaayatin mas-uuliyad ah fi tacliim walaaya fi tacliima xagga barashada maarta aw futya inam lagu dhiiba maarata cilmi mucalin noqoto ama doctoor noqoto ama magaranaysaa aw ilfutya fudyada maarata inaad u jawaabto dadka aw ilqada inaad qaali noqotid cilmigaad ku gaartay wahaakada facdi cilma cilmiga haddaba sii qadrahu yani qadartiisa iyo sharaftiisa sii waxadahu dheeftiisa min alcamali bihi ku camalfalka cilmiga lagu camalfalo iyo wainzaalihi dejintiisa xadka dheefta uu kuleeyahay mansilatahu booskiisa maanta waxa weyaan dhinac cilmi baa ilaahay baray qaali baa laga dhigay ama wasiir buu noqday wasiirnimada muxuu ku gaaray cilmiga maalintuu wasiirka noqdo ayuu leeyahay o ya booska lagaa qaada cilmigaba waa inkiray waxa weyaan koox qasin la qastay wuxuu islaaninaya wuxuu leeyahy booska ilaasho haddii kale waxa wey waa lagaa tuuraya booska markaa qofka cilmiga ku shukriya saas ma ah cilmigaa ku geeyey cilmigaaga horta ilaali sharaftiisa hatanaaul xaqaaga maad ku joogto wuxuu rabaa inuu yihad masaas weyaan waxdar waaad ka dig waxaad ka digtoonaataa maslaka man dad booska ay qaadaan laa yarjuuna aan rajaynayn lilahi ilaahi waqaaran weynan iyo cadama aan ka rajaynn oon ka rajaynn ilah u rajayn cadamaya weynan aladiina kuwaasoo yajcaluuna ka dhigaya alaasaas aasaaska ilaashadaan waxay ka dhigayaan xifd almansib mansibka iyo booska jagada ilaasho weeyaan fayaduuna alsinatahum fayadwuuna way laabayaan alsinatahum carabyaalkooda can qowli xaqi xaqa dhihitaankiisa munkaraadka iska dhex marayaan maxaa yeelay waxay ilaashadayaan kuraastaas wayaxmiluhum wuxuu ku xambaarayaa xub lwilaaya mas-uuliya jacaylku cala almujaaraati e cala almudaahanati socodsii ma ma garanaysaa waa caadiyos mujaaraat inuu la socodsiiyo yihah maarata munkar kasta la qasto meesha lala boodo waxaan waa iska caadi kuleeyahy ma garanaysaa mujaaraad hada mujaaraad mudaahana ma garanaysaa leanna mansibkuu ilaashanaya mansibku ilaashanaya nin ragga kamida soomaalida wadaad aan jiray oo nin waliba aad bu yaqaano waxaa ahaa ayaa beriba xoogaa saas oo kale u sameeyo balaayadii ishtiraakiyadii iyo shuuciyadii iyo baktigiibuu la qastay ragga qaar baa u tegay u naseexeey ku war sheekh hebel waa ku seeh meeshaad boodayso ninkii sheekhaa tahay oo karaamada lahay oo saas markaasuu naagtan cad iyo gurigan ma ujeediin darajadan joogaan ku qabaa hor ku haystaa manacad bay ka dhaqaaqaysa ah, gaarigaas iyo iyo maarata guriga waxaa ku haysta saas hada ah, waa miaalka tusaale oo kale ma garanaysa mansibka marka inuu mansibka ilaashado maarta qofka u muhiimkiisu noqdo waa inuu muncimkii allah u nicmeeyey nicmadiis ayaa mashquulada alla ka mashquuladay subxaana wa tacaala falzam raximaka allah eh, joogto ka dhigo alla waxbadan ba sharay falzam joogto ka dhiga raximaka allahu allah kuu naxariistee almuxaafadata ilaalinta calaa qiimatika sharaftaada inaad ilaalisodo qiimahaaga iyo sharaftaada bixifdi diinika bisababi xifdi diinika diintaad ilaalintiis daraaddeed iyo wa cilmika bisababi cilmika cilmiga ilaalintiisa iyo wa sharafi nafsiga naftaada qiimaheeda bixikmatin maca xikmatin iyadoo weliba xikmad la socoto iyo wadiraayatin garasho iyo wa xusnu siyaasa siyaasa wanaag yani nin meel kasta ka dhaco madax faluuqa ha noqonin laakiin isu eh, miisaan arrimaha xikmad bay ubaahan tahay diraayo garashay ubaahan tahay xusnu siyaasay ubaahan tahay ah, ilaali ixfad illaah yaxfadka ilahay ilaali alla waa ku ilaalinaya ixfad illaha ilahay ilaali fi raqa waqtiga barwaaqada oo cuunka misuo ahaydo yaxfadka ilah waa ku ilaalinaya fi shida waqtiga adag buu ku ilaalinaya wain asbaxta waxaad ka cararaysa sooma in jegada laga qaado wain asbaxta haddaad noqotid caadilan mid ka maran can khilaadati lwilaaya mas-uuliyadda qoolkeeda haddaa laga laga marto haddii layan lagu ah, ka maraatid khilaadadu eh, marka walaayada lagu dhiibay waa walaaya lagu madaxa lagu geliyey weyaan haddii lagaa furto qoolka oo walaayada lagaa eriyo mas-uuliyadda lagaa eriyo fa haadaa sabiiluka taas waa wadadaadii ma huraysid walow bacda xiinin muddo dibadeed baa la ka dhigay ah, ama adaa ka tegaya ama idaa kaa tegaysa weligaa meesha ma joogaysid walow bacda xiin waa dhimanaysa waa ka dhaqaaqaysa waa lag markasta baa ka tegi lahayd falaa bas waxba dhibaataa ma leh fa inahu cazlu maxmadatin waxa weeyaan waa jaga ka qaad fiican haddii ilahay darteed lagaga qaado laa caslu madamati wamanqasa jankaqaad maaratay liidasho iyo xumi aada leedaha ma ah ka waran adoo soo jeeda haddii jagaa lagaa xayoobiyo adoo weliba maaratay ku tuntay nusuusta iyo diinta ilahay kutuntay hmm, haddana jagaa lagaa qaado marka mar kastaba waa lagaa qaadi doonaa haddaad dhimanayso waxba dharka waa la iska duwaaha adoo fiican maarata lagaa qaado jagada aada weys ah, sharaftaada adoo laogyahay caslu madamatin laa alaa caslu madamatin wamanqasa wa min alcajiibi waxaa ana bacda man dadka qaarkoodoo xurima laga laga xarimay qasdan kabiiran ay xadan kabiiran qeyb weyn oo min atawfiiq waafajinta ah laa yakunu noqon maayo cindahu agtiisa alitizaamu inuu diinta ku dhego iltizaamo iyo walinaabatu laabashada warujuuc ila allahi alla usoo laabto ilaa bacda taqaacud markuu ma garanaysaa oo hawlgab noqdo wuxuu leeyahay markaan hawlgab noqdo misaan ka gelaya markaan hawlgab noqdo ayaan daaci noqonaya marka kooxdaasi waxa weeyaan wuxuu sugayaa hawlgab buu sugaya daca taqacud fa hada midka kana wain kaana tawbatu toobadiisu bisharciya sharci abaam noqotee laakina diinahu diintiisa iyo wa diin alcajaais duquyaasha diintooda sooma waa isku mid diintiisa iyo diin duqeed waa isla midba maagarasa waaa wati caajis yahay oo qaacid noqday diinta doonay din u gargaaro yaarinimadis awoodda u lahaa iyo manaasibta u hayn wax u gargaari waay laakina diinahu id laa yatacaddaa maxaa yeele ma gudbayo nacfur waxtarkiisu dadka kale u gudbi maayaan amaa waqta wilaayatihi ama waqta uu mas-uulka hayey xaala xaaja markii loo baahnaa isaga waqti baahida ilaa tacadi nafcin waxtarkiisu inuu gudbo fatajidu waxaad helaysaa min acdam innaas dadka kale ugu weyn fujuura faajirnimada iyo wadaran dhibka aw amase hadduusan ataa waba faajirnima usan samayn waxaad arkaysaa baarid alqalb qalbigiisa uu qaabowyahay diin lagu ciyaaro iyo xaq lagu tubto iyo awsan kala jeclayn waa baarid alqalb akras allisaan carabkiisuna maaratay mid ou aamusan yahay wey cala alaq xaqa baan ku dhawaaqay ah, marka laakiin u mutaqaacid noqdo oo bashuneer bukhneer ama maaratay o arrinta sheegada laga laga laga xayuubiyo markaas kabacdi arkaysaa ninkiiyo maarata safka hora ah, nin wadaad tusbax hore ka qaato oo safka gelay laakiin markaa lagu rabay oo waxtarka ahado jegada haysay oo masabka haysay haawa xagee jirta ah, awadiintii waxutari lahayd Ehm, fanacuudu billahi min alkhudlaan ilahay baan ka magangalnay ilahay garabka naga naga bao ka baxo maarata ilahay na ihanaysto maarata ah, khudlaanku waa ilahay guduleeyo garabkaaga uu ka baxo subxaana wa tacaala almudaaraatu lalmudaahana afartan iyo sideed daalib daalib cilmka waxaa laga rabaa waxaa la yihahda mudaaraat xusnu siyaasa dadka habka ula dhaqmayo inuu siyaasadeeda yaqaano siyaasa wanaag bale mudaaraadka wa daarihim dumta fi daarihim wa ardihim maa dunta fi ardihim mudaaraadku waa wayaa adoon diintaada ka tanaasulin inaad qofka maarata si fiican usoo dhaweydid afka wanaagsan sow nabigu ninkii acraabiga ku sameeyey masaajidka ku kaaji daaya kaadiisa dhamaystay wi hadihi hiya almudaaraat markuu kaadiisa dhamaystay urbaas hala xaliyo kaadaha lagu shugo hadhowatu ninkii muxuu galay markuu salaada galay allahuma arxamnii wa muxamadan walaa tarxam man siwana le maarta saxaabada reer bay kusoo qaadeen marka hadihi xusnu siyaasa ayaa la yihahda maarata mudaaraad mudaahanaduna mudaaraadka waa laogolaya lakin mudaahanadu waa maxay waa w mudaahanadu min adduhni baa laga keena subag ah, ayaa laga keena mudaahanada maxaa rabtaa markaa inaad wax jilcido rabto subag baa la mariyaa inaad ma garanaysaa beenbeen xaqa maarata subag marisid oo lagu tunto oo aad ma garanaysaa idoo loo jeedo beenbeen maarata adhoodhoobti dhoodhoob been marka labada waa kala duwan yihin mudaahanada waa la ogol yahay yani waa l mudaaraadka mudaaraadka waa la ogol yahay mudaahanadus waa nifaaq ah, munaafiqnimo weyaan ah, midna waa nifaaq midna waxa weeyaan waa xikmad iyo waxtar weeyaan labadood marka taas baa lagaa doonaya buu kuleyahy wa inaad kala ogaataa almudaaraatu lalmudaahana almudaahanatu mudaahanimada munaafiqnimadu waa khuluqun munxad waa akhlaaq maarata hooseyda weeyaan akhlaaqdeeta munxadun yani dani wa ama almudaaraat yani maamul wanaagga iyo dadku inaysan kaa cararin oo xaqa usoo jeedaahay falaa maya laakin laa ta laa takhliq baynahumaa labadaa isku qaldi fa tilka oo fa taxmilaka ay kugu xambaarto almudaahanatu mudaahanadu ay kugu xambaarto ilaa xadaari nifaaq munaafiqnimo aroorkeeda ay kugu xambaarto mujaharatan xaal ay tahay mid muuqata yani xadaaro nifaaq waa nifaaq maaratay aroorkiis oo muuqda aysan kugu ambaarn munaafiqnima karaanaysa inaa xagga lagu ciyaarayo aad ma garanaysaa tiraado waa min awliyu min awliyaa illaah waa ninkaan maarata faasiq oo faajirka ahi waxa wey waa nin fiican aad tirahdo hada nifaaq hada nifaaq aysan kugu ambaara hiy alatii tan weeyaan tamusu taabanaysa diinaka diintaada diintaada midda dhaawacaysa weyaan oo diintaada lagu ciyaarayo aad ka dhigato maarta diinta waa lasaga ciyaaro naam algaraamu bilkutub daalibcilmiga waxaa looga baahan yahay waa inuu maarata haraam haraamka waa taqaanee mamanaanta iyo cishqiga jeerka aada u jeclaata la haraam ah, qalbigaa ku dhiga marka waa inaad maarata ku mamanaataa kutubta jecesha ah, kutub kutubta waa inaad maartay kutubta aad jecesha ii fiiriya inta iga hartay intaan gaarsiiyo algaraamu bilkutub kutubta maarta aad loo jeclaado sharaf lcilmi cilmiga sharaftiisa macluuman waa la garanayaa waa licumuumi nafcihi nacfigiisa oo caan ah oo caam ah cilmiga iyo wa lxaajati baahida daraanteeda ilayhi cilmiga loo baahan yahay ka xaajati ila alanfaas sida jirku neefta ugu baahan yah oxygen oo kale weya iyo wa uhuuru naqsi cilmiga naaqisnimadiisa muuqashadeedu waa biqadri wahuuru naqsi nusqaannimada muuqashadeedu waa biqadri naqsi naqsi cilmi cilmiga maarata nusqaantiisa maarata ah. sharafta uhuuru naqsi sharaf sharafta naaqiskeedu intay la eg tahay waa biqadri naqsi cilmi iyo waxusuulu ladati wasuruuri biqadri taxsiilihi waxusuulu ladati macaansiga xasilitaankeedu iyo wasuruuri farxitaanku wuxuu yahay biqadri taxsiilihi qofku intuu cilmiga gaaro mar al markaa cilmi sii korsato taxsulu ladatan wa suruuran wa faraxan wanshiraaxan wa xuban walihada sidaa daraaddeeda ayuu ishtada waxaa daraaday haraamu ulaabi bialab daqiiqa waaxida laa ilaha illa allah ya ilahi nasal allah subxana wa tacala tawfiq walcaafiya